kulan waxaan dhegeystayaal waxaad soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha doorida cadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaa meel weliba ah joogtaan waa talaado taarikhdu waxay ku beegan tahay afariyo tobanka nofembar sanadku waa labada kun saddexiy labaatanka barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho qodobadaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid noqon doona waxaynu eegi doonaa xaaladda ciyaaryahanka gabriel jesus oo laleeyahay markaan waajibaadka ama waajibaadkiisa xulka ayuu gudanayaa oo muddooyinkii ugu dambeysay ciyaaryahankan dhaawac ayuu ahaa taageerayaasha arsenalna way ku faraxsan yihiin in ciyaaryahanka markaa dabcan uu soo laabto sidoo kale waxaynu eegi doonaa weli kooxda kubadda cagta arsenal waxay daba ordayaan ciyaaryahanka lagu magacaabo duglan lus oo ciyaaryahankan waxay doonayaan inay ku bedeshaan booska ciyaaryahanka lagu magacaabo thomas barsey dhan kalena waxaynu eegi doonaa ciyaryaanka koox kubadda cagta mancity kevin dubrunia waxauu magacaabay kooxaha sanadkan tartanka brmer leaga ku jira laba kooxood ayuu leeyahay ku guuleysan karayaan sidoo kale waxaynu eegi doonaa jemi karaga isaguna waxauu magacaabay kooxda keliya ee sanadkan mancity kula tartami doonta horyaalka brmer leaga sidoo kaleeto ciyaryahanka koox belmar isagu iyo weliba lewis oo ka tirsan kooxda kubadda cagta mancity waa looga yeeray xulka qaranka england sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa suuqa hiliibsiga kooxda kubadda cagta chelsea ugu dambeyntii waxay ku faraxsan tahay in factor osemhen uu magacaabo kooxda uu doonayo sanadka soo socda inuu ku biiro wuxuu leeyahy laba kooxood ayaa jira waa chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta united sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa ciiryaanka howland dhaawaca soo gaaray iyo weliba sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kooxaha sacuudiga oo doonaya ciiryaanka jordan sancho inay gacanta ku dhigaan qodobadaas iyo qodobo kaleeto aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho waa hagaag dhegeystayaal markan haddaynu ku bilaabnana barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho todobaadkan markaad eegto eh, dabcan ciyaaraha eh, qaramada ayaa la aadaya iyadoona eh, xulalka waaweyn sida xulalka ugu waaweyn ee qaarada yurub sida england iyo weliba xulalka kale talyaaniga ay ciyaari doonaan haddaba ciyaaraha si toos ah waxay u bilaaban doonaan maalinta arbacada iyadoona uu jiro kulamo markaa xiisi badan oo isreereebka koobka yuroga labada kun afar iyo labaatanka lagu martigelin doono wadanka jarmalka iyadoona wadamo dhowr ah ee soo gudbeen sida xulka wadanka bortuqal oo isagoo mar hore soo gudbay sidoo kaleetana xulal badan ayaa soo gudbay oo scotland uu ka mid sidoo kale sbaanishka xataa mar hore ayay soo gudbeen sidoo kaleet waxaa soo gudbay eh, xulalka kale sida xulka england oo sidoo kaleeto dabcan malta toddobaadka soo socda u bixi doona talyaaniga xataa waxa weeyaan iyagu waxay doonayaan inay kooxda waa xulka wadanka north macedonia ay sidoo kaleetana xulka wadanka denmark isagana wuxuu kamid yahay wadamada aadka u khatarta badan sanadkan iyadoona sidoo kaleeto aynu daawan doono qaramada ama koobka qaramada qaaradda africa oo isreebkiisii la ciyaari doono iyadoona xulkeena soomaaliya uu markaa dabcan ciyaari doono kulan markaasi aad iyo xiiso badan xulka qarankeena soomaaliya waxa weeyaan waxa uu la ciyaari doonaa laba maalin kadib xulka wadanka algeria koobka dabcan wolkabka istiraabkiisii iyadoona xulkeena soomaaliya uu algeria la ciyaari doono algeria iyo bosnia iyo xolka wadanka waa ghana iyo weliba mozambique iyo soomaaliya iyo uganda ayaa ku jira botswana ayaa kamid a ah xololka dabcan gruubka hogaaminaya marka algeria ayaa gruubkan loo saadaalinaya marka waynu arki doonaa haddii xulkeena qaranka soomaaliya uu dabcan guulu ku daafuran doono markaad eegto algeria ciyaaryahaana khatar badan ayaa u jooga sida ciyaaryahanka lagu magacaabo riyaad mahareys marka waxa weeyaan lix iyo tobanka nofembar ayuu kulankan dhici doonaa maantana waa afar iyo tobanka nofembar marka kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan iyadoona sidoo kaleetana marka eh, dabcan toddobaadka soo socda iyo weliba eh, maalinta berita arbacada uu inta badan la ciyaari doona xulalka iyadoona sidoo kaleetana kadib lasoo laaban doono laba toddobaad kadib kooxaha yurub iyo weliba kooxaha kale ay usoo laaban doonaan sidoo kaleeto markaad eegto waxaa jiri doona kulamo kaleeto south america wadamada markaa dabcan america ka tirsan sida argentin iyo brazil iyo urugway iyaguna markaa dabcan ciyaar xis ay kusoo wajahan yihiin iyadoona kooxda kubadda cagta ee manchester city iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool ay ka cawanayaan laba toddobaad kadib waa hal todobaad kadib weyaan kulanka eh, maadaama xili waqti dhow la ciyaari doono marka iyadoona taageerasha koox kubadda cagta masitini ay ku xun yihiin ciyaaryaanka lagu magacaabo ederson inuu dhaawac soo gaaray maadaama eh, kulankii chelsea ah ee afarta gool iyo gool uu dhaawac uu kasoo gaaray marka gebi ahaanba waxaa laga saaray xulka wadanka brazil oo golhayahaasi ma ciyaari doono iyadoona eh, taageeryaasha masiti rajeynayaan in isagu waxaweyaan uu ficnaado sidoo kaleeto waxaa aad iyaad loo amaanaya ciiryaanka kooxda kubadda cagta chelsea dhowaan ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta macity ciiryahaanka lagu magacaabo col balmer haddaba col balmer xil ciyaareedkan oo ciiryahanka ugu saameynta badan kooxda kubadda cagta chelsea xataa mulusha bujentiin waxaa uu shaaca ka qaaday in ciiryahankan uu yahay kan eh, ugu xiisaha badan ama kan ugu khatarta badan ama kan muhiimka u ah kooxda kubadda cagta ee chelsea haddaba ciyaaryaankan kooxda chelsea ayaa lacag dhan afartan milyan kaga soo qaadatay xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta man city ciyaaryaankan innaba caadi maaha aadaid ayuu u maskax fudud yahay ciyaaryaankan maadaama waxaa leeyahay ciyaaryaankan waa uma xataa waxaa leeyahay markaad eegto ciyaaryaankan uma qalmo in kursi keedka xataa lagu toro man city waxaa leeyahay way ka qawmeyn doonaan oo way ka xumaan doonaan ciyaaryaankan ciyaaryaankan sideed gool ayuu siiyey kow kulan oo u ciyaaray dhammaan tartamada idil kooxda kubadda cagta chelsea xataa weeryahanada xataa sidaa ma sameeyaan waxa weeyaan waa xil ciyaareedkiisa ugu horeeyey ko iyo toban kun loo ciyaaray sideed gooloo siiyey afar gool caawina iyo afar gool dhalina marka waxa waxaa leeyahay xil ciyaareedkan ugu yaraan ciyaaryahankan waxaa leeyahay toban gool uu dhalin karaa toban goolna wuu caawin karaa marka eh, chelsea muddo ay ugu dambeysa mar hore ay ugu dambeysa in ciyaaryahan toban gool u dhaliya iyo toban gool uu caawiyay eden hazard ayaa ugu dambeysay marka kohol balmer xilli ciyaareed qurux badan ayuu qaadanayaa isagoo kulmadii ugu dambeysayba ama gool lalinayay ama gool caawinay soalaan kale kulankii masiti goolayuu dhaliyey kulankii sports goolayuu dhaliyey kulankii waxa weeyaan kooxda kubadda cagta ee chelsea la ciyaareysa kooxda kubadda cagta blackboard rivers gool ayuu caawiyey kulankii arsenal laba iyo labada gool ayuu dhaliyey sidoo kaleet kulankii chelsea iyo barle ayuu dhaliyay gool ayuu caawiyey marka ciyaaryaankan caadima xataa kulankii brighton gool ayuu eh, gool ayuu caawiyey marka yeryahankan innaba caadi maaha xil ciyaareedkanna xil ciyaareed qurux badan ay u tahay marka waxa looga yeeray xulka wadanka england oo markii ugu horeysay taariikhda ciyaankan isagoo ko labaatan jira sidoo kaleeto eh, ciyaanka kale lagu magacaabo rico lowis isagoona waxaa looga wacay xulka wadanka england maadaama ciyaaryahaan markaa dabcan ay dhaawacan yihiin marka waxaa la aaminsan yahay labadan ciyaaryahan in markaa ay wax badan kusoo kordhin karayaan xulka wadanka england haddaba ingiriiska markaad eegto kulamada soo socda ee eh, dabcan wuxuu doonayaa inuu markaasi dabcan uu badiyo inkastoo mar hore ay soo baxeen marka xulka wadanka england sanadkan wuxuu kamid yahay xulka loo saadaalinayo in yuroga ay ku guuleysan karayaan markaad eegto sidoo kaleetana eh, ciyaaryahaano inta badan kooxaha ma jecla markii xulalka la aadayo maadaama eh, xulalku inta badan ciyaaryahaano muhiim markaasi ay dhaawacmaan marka xulka wadanka england labo kulan ayaa kusoo wajahan labadaasi kulanna wuxuu doonayaa inuu guuleysto oo ciyaaryahaan daadayar oo ay fursad siiyaan labadii kulan ugu dambeysay afar gool ayay ku badiyeen kooxda xulka wadanka maalta sidoo kale kulankii ugu dambeeyeyna xulka wadanka north macedonia ay todoba gool ku garaaceen marka sidoo kaleeto talyaaniga ay garaaceen kulankii ugu dambeeyey saddex gool iyo hal marka waxay doonayaan inay markaasi dabcan guulka gaaraan labada kulan kusoo wajahan waa xulka wadanka maalta iyo weliba xulka wadanka north macedonia marka xulalka gebi ahaanba waa laga dhammaan doonaa kadibna waxaa laisugu imaan doonaa xulalka markii laga nasto waxaa laisugu imaan doonaa waxaweyaan boqol sagaal maalin kadib saddex iyo labaatanka maaj ayaa laisku soo laaban doona waana ciyaaraha laisku diyaarin doono yuroga labada kun afar iyo labaatanka november kadib waa la nasan doonaa weeraan saddex bil ayaa laga nasan doonaa xulalka waxaana la imaan doonaa maaj markii la gaaro saddex labaatanka maaj labada tababaraha kooxda kubadda cagta mancity walaac xoogan ayuu muujinayaa kadib markii eh, ciyaaryaanka lagu magacaabo hochland dhaawac uu kasoo gaaray eh, dabcan sidoo kaleetana rushia leeyahay dhaawac ayaa isagana laga cabsi qabaa maadaama ciyaaryaankan leeyahay waxaa laga cabsi qabaa kulamada soo socda inuu isagana uu seego haddaba kooxda kubadda cagta united toddobaadkan iyagu way guuleysteen kooxda kubadda cagta lowton ayay ku garaaceen hal gooli waxba iyadoona eh, ciyaaryahaanka hochland kulankaasi dhaawac uu kasoo gaaray sidoo kaleet waxay taageeryaasha eh, kooxda kubadda cagta united ka welwelsan yihiin xaaladda ciyaaryaanka lagu magacaabo ericson marka waxaa leeyahay labada ciyaaryahan ericson iyo waliba hojelan ayaa ah labada ciyaaryahan laga cabsan doono oo leeyahay wiiraan waxay maqnaan karayaan inta ka dhiman sanadka marka eh, waxaa leeyahay marka gaar ahaan hojelan maadaama ericson boosas badan eh, leeyahay ciyaaryahaano badan ayo halkaa jooga laakiin markaad eegto xil ciyaareedkan ericson iyo waliba mactomany iyo bruno fernandes ayaa inta badan ciyaarayay inkastoo ciyaaryahanada kale daawac marka ambarabad ayaa fursadda ugu badan la siin doonaa sidoo kaleeto waxaa eh, inta badan fursad heli doonaa ninka lagu magacaabo mont sidoo kaleetana fren isagu waxaweyaan waayadanba isagu keedka ama kursiga keedka ayuu ku jiray haddaba kooxda kubadda cagta united markaad eegto eh, dabcan xil ciyaareedkan waryahanadoodii weli waxaweyaan xaalada xun ku jiraan hotland isagu waa ciyaaryahan wanaagsan oo isaga ayaa goolasha badan dhaliyay laakiin isagu xil ciyaareedkan wuxuu ku wanaagsan yahay markuu ciyaaraya tartanka champions leaga xilli ciyaareedkan hogland afar kulan ayuu u ciyaaray eh, champions leaga kooxda united isagoona shan gool laliye markaa ciyaankan shan gool ayuu siiyey shan iyo toban kulan u ciyaaray dhammaan tartamadoodil laakiin weli xilli ciyaareedkan horyaalka eh, premier leaga sagaal kulan oo ciyaaray wax gool ah ma dhalin marka hogland isagu way ka jaban tahay sidoo kaleeto markaad eegto eh, ciyaaryahaanada sida ninka lagu magacaabo rash rash waxaa laleeyahay bandhigiisii aad iyo aad ay liitaa rashford xilli iyo barbardhig markaa ku samaysa xil ciyaareedkii hore wuxuu aad iyaad u wanaagsanaa hadda waa xil ciyaareedkan keliya saddex gool ayuu caawiyey hal goolna wuu dhaliyay marka lix toban kulan uu ciyaaray koox kubadda cagta eemunited sidoo kale koo iyo kulan uu ciyaaray kooxda munited kulamada horyaalka bermeliga hal gool ayuu dhaliyey hal gool ayuu caawiyey marka ciyaaryahaan dhan oo koo iyo kulan ciyaaray oo rush la yidhaahdo keliya eh, hal gool ayuu dhaliyay xil ciyaareedkan hal goolna wuu caawiyey marka waxaa leeya raash waa in bandhigiisi wax badan wuu ka bedelaa maadaama ciyaanka marba si uu yahay mar uu fiican yahay marna wuxuu yahay haddaba kooxda kubadda cagta united xil ciyaareedkan dhanka goollaalinta ayay aad iyo aad ugu liidataa marka xil ciyaareedkan markaad eegto horyaalka bermaliga ee kooxda kubadda cagta united saddex iyo toban gool ay dhaliyeen horyaalka bermaliga halka ciyaaryahaanka lagu magacaabo holland ama hogel ninka lagu magacaabo haalan weeyaan xil ciyaareedkan isagana waxaa weeyaan goolad badan uu dhaliyay marka weysmiyiin ayaa leeyahay kooxda kubadda cagta united iyo xilli ciyaareedkan ee ninka lagu magacaabo holland waa haland iyo weliba ninka lagu magacaabo ama kooxda kubadda cagta united xilli ciyaareedkan ma united eh, laba iyo kulan oo ciyaareen saddex gool ay dhaliyeen waana kooxda ugu liidata dhanka gooldhalinta xilli ciyaareedka markaad eegto kooxaha ugu badan goolasha dhaliyay macity iyagu waxa weeyaan xilli ciyaareedkan gool ay dhaliyeen liverpool waxay dhaliyeen labaatan gool arsenal kale labaatan gool tottenham kale waxay dhaliyeen afar labaatan gool astonville oo kale waxay dhaliyeen eh, sagaal gool united saddexiy toban gool marka waad dareemi kartaa saddexiy toban gool labaiy toban kulan macquul maaha newcastle toddobiy labaatan gool brighton shan labaatan gool westham kow iyo labaatan gool xataa chelsea kow iyo labaatan gool eh, brentford sagaaliyo toban gool wolfis lix toban gool crystal palace labaiyo toban gool everton afariyo toban gool notterham forest ayaa ka goolal badan u bixil ciyaareedka horyaalka brmeliga afariyo toban gool ay dhaliyeen fulham toban gool ay dhaliyeen banmus kow toban gool sidoo kaleeto lowton toban gool sheffield united toban gool iyo sidoo kaleeto sagaal gool marka kooxda barley marka united waxay kamid tahay kooxaha xil ciyaareedkan goolasha ugu yardhaliyay marka waxay u baahan yihiin weliyahaan inay soo qaataan haddaba ciidaanka lagu magacaabo victor osemhen ayaa u baaqay laba kooxood oo waaweyn oo horyaalka brmeleaga waana kooxda kubadda cagta chelsea ah oo ah kooxda koowaad la saadaalinayo in ciyaaryaankan victor osemhen uu dabcan isagu uu ku biiri karaya kooxda chelsea dooqa koowaad xataa wuxuu leeyahay waa macquul inuu isaga ku biiro kooxda cagta united haddaba waxaa la weydiiyey eh, bal waran horyaalka bermeliga wuxuu leeyahay horyaalka bermeliga waa horyaal fiican waa horyaal la aaminsan yahay waa horyaal inta badan laga ciseeyo ama laga sharfo ciidiyahanada eh, qaaradda afrika kasoo jeeda eh, marka wuxuu leeyahay waan rajeynaya mustaqbalka inaan halkaa ku biiro laakiin weli waxaan joogay uu leeyahay kooxda west aan idhahda kooxda cagta napoli marka waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta jelsia inay tahay kooxda koowaad dabcan la saadaalinayo in ciyaaryahaankan dabcan uu ku biiri doono sidoo kaleeto kooxda labaadna waa xaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta ma united haddaba wuxuu leeyahay waxaan haystaa laba maaliyadood maaliyadda koowaad waa chelsea saaxiibadeeda ayaa ku badan halkaa saaxiibo ayaan haystaa midda labaadna waa kooxda kubadda cagta ee manchester united wuxuu leeyahay marka saaxiibo badan oo aan leeyahay ayaa taageere ama taageero chelsea ah. marka brmeliga waa horyaalka ugu xiisaha badan waana horyaal xiise u leh eh, xidig kasta oo qaaradda afrika soo jeeda marka taa oo ka dhigan in eh, dabcan ciyaaryahaankan isagu uu ku biiri karayo chelsea ama koox kubadda cagta united haddaba markaad eegto koox kubadda cagta chelsea waxay u baahan yihiin waryahaan aada u khatar badan inkastoo jackson xil ciyaareedkan markaad eegto eh, dabcan kow iyo toban kulan uu ciyaaray lix gool horyaalka brmelig uu dhaliyey isagu uu yahay ciyaaryahaan markaa iska fiican laakiin waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta chelsea haddii u baahantaha waryahaan haddii u baahantaha horyaal weeyaan sanadka soo socda ama sanadkanba haddii ay u baahantaha tobafoorka ay u baahantaha waa in waryahaan ay soo qaataan waryahaankaasna uu noqdaa waryahaan laga cabsanayo oo noqda waryahaan innaba aanan caadi ahayn marka markaad eegto xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta chelsea Eh, xilli ciyaareedkii hore iyo xilli ciyaareedka barbarig markii lagu sameya xilli ciyaareedkaniba wanaagsan yihiinba oo waxa weeyaan ciyaaryahanada eh, sida sterlin oo kale eh, ninka lagu magacaabo col belmer oo kale nogle jackson oo kale waxa weeyaan xataa gonor galagar isagoo qadka dhexe waa qadka dhexe xilli ciyaareedkan markii la ogo wuxuu ka yahay ciyaaryahanada ugu caawinta badan markii la eego qadka dhexe marka factor osemahen waxaa leeyahay haddii uu ku biiro kooxda kubadda cagta chelsea wax badan ayuu qaban karaa xataa koox kubadda cagta chelsea markaad eegto meelaha kale difaaca qadka dhexe way way wanaagsan yihiin oo difaacyo badan ayaa jooga halkaa qadka dhexena waa qad dhexe fadhiya marka waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cag chelsea marka haddii keliya waryahaan ay kusoo darsadaan waxaa la aaminsan yahay sanadada soo socda inay u tartami karto horyaalka bermer leaga ee kooxda kubadda cagta chelsea markaad eegto kooxda napoli ayuu isku dayaataha kula guuleystay wuxuu leeyahay weligey waan uxiisi doonaa weligeena waan dabca ka sheekeyn doonaa inaan ku guuleystay sidoo kaleetana napoli aan u qaaday iskudeetaha talyaaniga markaa eh, ciyaaryaankan napoli waxay doonayaan inay fasaxaan bisha january inkastoo january weli aysan macquul ahayn laakiin waxaa la aaminsan yahay ciyaaryaankan osemhen in isagu waxa uu ka tegi doono xil ciyaareedka soo socda kooxda napoli kuna biiri doono kooxaha ugu waaweyn markii la eego england sida united iyo weliba kubadda chelsea ah haddaba factor osemhen xil ciyaareedkan isagu dhaawac ayuu ku maqan yahay ciyaaryaankan markaad eegto waxa uu ku fadhiyaa ama lagu heli karaya lacag dhan boqol iyo sideed milyan ilaa boqol milyan lagu heli karaya napoli ayaa lili kasoo qaadatay labada kun labaatanki ku labaatanki ciyaaryaankan toddobaatan milyan marka tan iyo xil ciyaareedka eh, hore iyo saddexdii xil ciyaareed ugu dambeeyay waa uu ka wacdarinaya kooxda napoli xil ciyaareedkiisi ugu horreeyey wuxuu ahaa labaatan iyo kow iyo labaatan soddon kulan uu ciyaaray toban gool iyo dhaliyey saddex goolna uu sidoo kale markaad eegto labadi kun kob labaatanka labadi kun laba labaatanka soddon kulan uu ciyaaray sideedi toban gool u dhaliyey markaad eegto labada kun labay labaatan labada kun saddex sagaal kulan uu ciyaaray soddon iyo kow way u dhaliy waana xil ciyaareedkiisii ugu fiicnaa xil ciyaareedkii hore isaga ayaa ku guuleystay eh, goldalinta talyaaniga eh, horyaalka talyaaniga wuxuu noqday ciidankii guuriga taariikhda afrika kasoo jeeda ku guuleysta goldalinta talyaaniga soddon labo kulan lagu ciyaaray xil ciyaareedka hore horyaalka wadanka ee talyaaniga sareeda lix iyo labaatan gool ayuu dheliyey afar goolna waa u isagoo lix kulan tartanka champions leaga ciyaaray shan goolna siiyey xil ciyaareedkan isagoo toban kulan u ciyaaray durwo wuxuu haystaa lix gool lix gool markaad eegto sideed kulan xil ciyaareedkan talyaaniga horyaalka u ciyaaray lix gool ayuu dheliyay marka ciyaaryahankan innaba caadi maaha waa ciyaaryahaan aada u khatar badan haddii chelsea ay soo qaadatana wuu anfici doonaa xataa koox united ay soo qaadatana aad yaday u anfici doonaa marka ciyaaryaankan markaad eegto waayihiisa ciyaaraha xulka wadanka nigeria sideed iyo labaatan kulan uu ciyaaray labaatan gool ayuu siiyey xulkiisa nigeria todoba goolna waa u caawiyey napoli boqol kulan uu ciyaaray lixdan gool ayuu siiyey sagaal goolna waa u halka lili soddon kulan uu ciyaaray sideed gool u dhaliyey shan goolna waa u marka ciyaaryaankan waxaa la saadaalinayaa in kooxda kubadda cagta chelsea ama kooxda kubadda cagta united waxa weeyaan ay yihiin labada kooxood ee ugu cadcad ee yaryahankan soo qaadan karaya halkan haddii aan eegnana eh, kooxda kubadda cagta liverpool waxay kamid tahay kooxaha eh, sida layaab kale ku qaadan karaya ciyaaryaanka lagu magacaabo kelin imbabe waxaana la aaminsan yahay in kelin imbabe haddii uu ku biiri waayo kooxda kubadda cagta real madrid uu imaan doono horyaalka wadanka england premier leaga waxaana jira saddex kooxood loo saadaalin karayo inay qaadan karayaan kooxda koowaad waa liverpool liverpool waxay diyaar u tahay ciyaaryaankan in boqoli konton milyan ay siiyaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo b h eh, g xataa ciiryaanka free ku heli karayaan maadaama kooxda kubadda cagta eh, real madrid ciiryaankan ka tala real madrid waxay shaax ka qaadeen ciiryaankan mishaarka u dalbanayo yahay mishaar waaliya waxa uu doonaya ciiryaankan labaatan milyan inuu qaato sanadkii marka waxaa leeyahay qof walba ayaa sugi doona dhammaadka xil ciyaareedkan hadda socda waxaana la eegi doonaa eh, markaad eegto ciiryaanka limbabe kooxdu dooran doono imbabi ayaa lala xiriirinaya xagaaga lasoo dhaafay ee eh, kooxda kubadda cagta real madrid marka real madrid gebi ahaanba way ka tala baxday laakiin ciyaaryahankan ayaa sii jooga kooxda reer faransa markii la eego xilli ciyaareedkan war badan iyana eh, dhowaanahanba eh, soo baxaya sheegaya real madrid ay qorsheyneyso inay markaa u dhaqaaqeyso imbabe marka la gaaro eh, xagaagan laakiin koox kubadda cagta real madrid ayaa beenisay wararka sheegaya in ay wadahadallo kula jirto xidiga reer faransa real madrid ayaana laga yaabaa inay dhab ahaantiiba ee ka baxdo bacsiga ee ugu jirto xidigan imbabe la yiraahdo sabeela xiriira in xagaagii dambe marka la eego ciyaaryahaano badan ay doonayaan sida ciyaaryaanka indrig oo mar hore ay soo gateen ba uu isagu waxa weyaan ku biiri doono eh, xil ciyaareedkan haddaba horyaalka brimier leaga ayaa laga yaabaa inuu eh, noqoto meesha eh, ugu muhiimsan ciyaaryaankan koox kubadda cagta united iyo liverpool ayaana noqon karta kooxaha imbabe dabcan doonaya inay gacanta kuriyaan haddii maxamed saalax uu ka tago kooxda liverpool sida la filayo waxaa la aaminsan yahay koox kubadda liverpool inay u dhaqaaqi doonto bedelka saalax waxayna doonayaan kilimbabe inay soo qaataan joogitaanka tababare liverpool yordan clob ayaa sidoo kaleeta door weyn ka qaadan doonta in ciiryaankan imbabe la yiraahdo uu dabcan eego xiriirka kala dhexeeya liverpool ugu liverpool ayaa leh taariikh weyn markii la eego waxayna ku guuleystay champions league lix jeer waxayna tan iyo eh, dabcan ay ka dhigi doontaa in imbabe uu dabcan uu ku helo halka ama uu dabcan ku biiro kooxda liidis maadaama aysan koox kubadda cagta b h weligooda iyagu ka guuleysan wax tartanka champions leaga marka markii laga soo tago kooxda kubadda cagta liverpool chelsea waxa weeyaan ayaa kamid ah kooxa doondoonaya ciiryaankan kelin imbabe la yirahdo kooxda chelsea markii uu yara aadiyad ayuu jeclaa ku biirista kooxda chelsea xataa chelsea fursadday uu haystan leeyahay in ciiryaankan ay gacanta ku dhigaan laakiin chelsea way ku guuldareysteen ciyaaryahankan inay markaa dabcan gacanta ku dhigaan oo akaademiyadooda ay ku darsadaan laakiin imbabe waxaa la aaminsan yahay hadii uu koox u dhaqaaqi doono premier league markii la eego waa saddex kooxood ama real madrid ama chelsea ama kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee man united weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markan dhanka kalena haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta arsenaal weli waxay doonayaan inay suuqa kaliibsiga ciyaaryahaano muhiima ay soo qaataan waxaana arsenaal loogu baaqaya marka hore in waryahaan ay soo qaataan iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal sanadkan markaad eegto ay u baahan yihiin weeryahaan sidoo kaleetana ay u baahan yihiin in markaa qadkooda eh, dhexe ay xoojiyaan maadaama eh, thomas bartey iyo weliba ciyaaryahaano kale ay bixi karayaan haddaba waxaa leeyahay rajada arsenal ee eh, lasoo ama ee eh, ku saabsan ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta stonvilla duglulus eh, bisha janaayo ayaa laleeyahay walaac xogan ay muujinayaan kooxda kubadda cagta arsenal maadaama kooxda kubadda cagta arsenal ay iminkaba ka cabsanayso sharciga dhaqaale wanaaga michael arteta ayaa doonaya inuu lasoo seexdo xidiga qadka dhexe ee difaaca qadka dhexe markii la eego ama burburyaha ee eh, ninka lagu magacaabo duglan lus maadaama thomas bartey isagu doonayo inuu baxo laacibka reer gana eh, ayaa la filaya inuu isagu ka baxo waa thomas bartey laakiin lewis ayaa si weyn loola xiriirinayay kooxda ganars sanadkii ka laakiin kooxda kubadda cagta astonvilla ayaa sii haysata xidigan waxaana doonaysa inay marka heshiis cusub ay siiyaan mar kale sidoo kaleetana xiisaha arsenal lewis ayaa weli jira arsenal ama michael arteta waxa uu dareensan yahay in xidigan uu yahay xidig aada u khatar badan laakiin qorshayaasha ee arteta ayaa wajahaya caqabadaha dhanka lacagta ee midda ugu horeysana ayaa ah in astonvilla ay rabto inay dhageysato dalabyo waxayna doonayeen ciyaaryahaankan ay markaa dabcan ugu yaraan lixdan milyan iyo toddobaatan milyan ay ku helaan sidaa darteeda luis ayaa dabcan isagu xataa uu doonaya arsenal ku biri lakiin arsenal waxaa leeyahay macquul ma aha maadaama arsenal suuqa ay wax ka badan laba oo milyan xagaagii eh, hore marka arsenaal weli waxaa leeyahay waxaa loogu baaqayaa laakiin in xidigo kaleeto ay baadigoobaan ama raadiyaan maadaama ciyaaryahankan lacag waaliha ah lagu heli karayo sidoo kaleeto koox kubadda cagta arsenal waxaa leeyahy waxay u baahan yihin waryahan inay soo qaataan iyadoonanu ognahay in eh, inkatiya iyo weliba gabriel jesus ay u joogaan laakiin sidaas ay tahay waxaa leeyahay weli kooxda kubadda cagta arsenal kuma filna weeryahanada waxaa leeyahay waxaa loo baahanya ganars inay soo qaataan weeryahano ugu yaraan dhalin karaya eh, dabcan labaatan gool ilaa soddon gool marka hadda ma jiro arsenaal u dhalin karaya xil ciyaareedkii labaatan gool ilaa soddon gool marka michael arteta xil ciyaareedkan difaaciisii aad aad u khatar badan inkastoo william slib haddii uu dhaawacmo arsenal ay wareeri karayaan sidoo kaleeta arsenal waxay ka xun oo aad iyo aad dabcan xidigaha muddooyinkii ugu dambeysay dhaawaca ee eh, eh, dabcan kasoo gaarayay markii aad eegto ciyaaryahaano dhaawaca looga cabsanayo xil ciyaareedkan arsenal inay dhaawacmaan waa sida martin odigad odigad isagu waxa weyan uu maqan yahayba labadii isbuuc ugu dambeysay waa maqnaa sidoo kaleeto haddii bukaaysaa kawa dhaawac uu soo gaaro arsenal waxa weyaan way jiiftaa sidoo kaleeto arsenal william saliibana waa saddex ciyaaryahaan waa martin odigad william saliiba iyo weliba eh, ninka la yiraahdo eh, bukahay saaka sidoo kaleeto dickland rice waxaa leeyahay haddii uu dhaawacmo arsenal halis ayay ku jirtaa Magic System, Rev One, Chanty. dhanka kalena haddiinu eegnana xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta mancity kevin debruni ayaa sheegay in tartanka horyaalka bermer liga uu sanadkan u yahay mid furan kooxda kubadda cagta mancity ayaa dabcan barbadhac la gashay kooxda chelsea iyadoona kooxda eh, mancity ay dabcan afar gool dhaliyeen sidoo kaleetana iyaguna laga dhaliyay haddaba eh, kevin debruni ayaa kasoo kabanaya dhaawac muruqa waxaan la filayaa inuu muddo garoomada ka maqnaado haddaba kevin debrunia ayaa dabcan wax laga weydiiyey arrinka ku saabsan horyaalka bermeliga iyo sanadkan cidda u tartamaysa wuxuu leeyahay marka hore waxay u eg tahay in tartankan uu furan yahay sidoo kale wuxuu leeyahy waxaa jira shan ilaa lix kooxood oo u tartamaya horyaalka bermer liga sidoo kaleet wuxuu leeyahay tottenham waxay ku bilaabatay si fiican arsenal iyo liverpool ayaa ku jira tartankan sidoo kaleeto ha iloobin astonvilla newcastle iyo breyton kuwaasina waxay ku jiraan qaab ciyaareed fiican isagoo hadalkiisii wat ayaa waxa uu yidhi waa inaad weligaa iloobin kooxa kubadda cagta mad sababtoo ah waa koox weyn sidoo kaleeto kooxa kubadda cagta ee eh, mancity ayuu ku sheegay in sanadkan ay tahay koox markaa mur kale ku guuleysan kareyso marka wuxuu leey lakiin inkastoo sanadkan horyaalka brmeliga u furan yahay laakiin wuxuu leeyahy waxaan aaminsan sanadkan in arsenal iyo liverpool ay yihiin kuwa aad aad u badan hadaba waxaanu ognahay sanadkan kooxda kubadda cagta arsenal waxa weeyaan aad yaad ay u kacsan yihiin sidoo kaleeto koxda kubadda cagta liverpool innaba caadi ma aha sboris inkastoo labada kun ugu dambeysay markaad eegto kaalinta shanaad iyo weliba kaalinta koowaad ee horyaalka bremeliga waxaa u dhexeeya keliya saddex dhibcood marka taa oo ka dhigan in sanadkan horyaalka bremeliga uu yahay mid markaasi furan marka waxaa laleeyahay eh, run ahaantii sanadkan horyaalka bermeliga liverpool way ku guuleysan karayaan arsenal way ku guuleysan karayaan masity iyagoo taariikh ayay sameyn karayaan markii ugu horeysay ayay dabcan doonayaan inay afar jeer oo horyaalka premier bermeliga isku xigtaa inay sameeyaan waana taariikhda ma aysan dhicin horyaalka premier bermeliga inter afar jeera ah hal mar koox ay qaado dhanka kaleetona jemi karaga isagu waxa uu dabcan shaac ka qaaday sanadkan koox kubadda cagta mancity ay yihiin kuwa ku guuleysan karya horyaalka bermelig mar kale haddaba jemi karaga ayaa aaminsan in liverpool ay tahay kooxda ay u badan tahay in kooxda kubadda cagta kula tartami karto horyaalka bermeliga inkastoo haliiga didis uu dareemayo in kooxdiisa uu haysto horyaalka laakiin waxaa la aaminsan yahay in kooxda liverpool sanadkan yihiin koox aad u khatar badan haddaba kooxda kubadda cagta mancity waxaynu ognahay sanadkan inay yihiin koox inabaanan caadi ahayn oo dhibco badan ka helay labayi tobanka kale ugu dambeysay horyaalka bermeliga ay ciyaareen haddaba wuxuu leeyahay liverpool waxa ay tegi kartaa ama waxay tegi doontaa toddobaadka laba toddobaad kadib itixaad stadium iyagu waxa ay rumaysan karayaan inay dabcan yihiin kuwa u tartamaya horyaalka bermeliga ayuu siiraac siiyey jemi karaaga wuxuu leeyahay waa kooxda keliya ee si dhab ah Eh, dabcan ula tartami karto kooxda kubadda cagta mancity dhowrkii sana ee lasoo dhaafay wuxuu leeyahay waa koox cusub oo markaad eegto sanadkii hore sanadkan isku mid maaha liverpool sanadkan waxay u qalmaan inay dabcan hoyaalka horyaalka bremeliagay ku guuleystaan waxay ku garaacaan wuxuu leeyahay kooxda ugu cadcad sanadka markii mancity laga reebo waa kooxda kubadda cagta liverpool marka jemi karaga wuxuu aaminsan yahay kooxdii sidii hore liverpool inay ku guuleysan kareyso horyaalka brmeliga sidoo kaleet wuxuu farta ku fiiqay kooxda kubadda cagta arsenal wuxuu leeyahay arsenal sanadkan way tartamayaan laakiin waxaan aaminsanahay uu leeyahay arsenal maadaama aysan haysan weeryahaan dhaba oo weeraan labaatan gool oo dhalinaya in aysan waxa weeyaan horyaalka bremeliga aysan ku guuleysan karin sidoo kaleeto jemi karaga waxa uu aadad u ammaanay tababaraha kooxda cagta ee lagu magacaabo ee chelsea marushi bujuntino waxaana uu shaac ka qaaday in sanadkan kooxda kubadda cagta chelsea waxweyaan wax weyn ay sameyn karayaan wuxuu leeyahay runahaantii markaad eegto kooxda kubadda cagta chelsea sanadkan kooxaha waaweynka markay la ciyaarayaan aad yaday u khatar badan yihiin laakiin murishi burgentino waxa uu ku baaqaya uu leeyahay in uu dabcan kooxaha yaryarkana sidoo kaleetan uu sidaa u garaaco marka chelsea sanadkan markaad eegto newton forest iyo astonvilla iyo waxaa weeyaan kooxahaasi ayaa eh, garaacay iyo westiham marka taasoo ka dhigan in kooxihii waaweynaa sanadkan dhibco ay ka qaateen laakiin waxa weyaan weli eh, chelsea waxaa laleeyahay waxay u baahan yihiin inay dabcan ay kooxaha tahay garaacaan si sanadkan ay u nooleeyaan rajadooda afarta sare kooxda kubadda cagta chelsea sanadkan markaad eegto eh, dabcan dad badan waxay isweydiinayaan chelsea ma ku guuleysan kartaa tobafoorka ama waxaweya chelsea sanadkan lixaadi todobaad ayay ku dhameysan karayaan haddaba weli chelsea fursad ayay haystaan markaad eegto horyaalka brmeliga labayo toban dhibcood ayaa looga hogaaminaya sidoo kaleeto markaad eegto horyaalka eh, dabcan naadiga ku jirta kaalinta eh, afaraad iyo kaalinta shanaad markaad eegto waxa weeyaan dhibco eh, ugu yaraan leeyahay sagaal dhibcood ayaa udhexeysa markaa dabcan marka weli waxaa la aaminsan yahay in sanadkan kooxda kubadda chelsea haddii kulamada boxing dayska ama kulamada soo socda december hadii kulamadaasi dabcan ay guulo gaaraan inkunku waxaweyaan uu soo laabto maadaama inkunku soo laabanayo kulanka newcastle brushi argentin waxaa leeyahy kooxdiisa sanadkan wax badan way sameyn karayaan waxaana la aaminsan yahay kooxda kubadda chelsea sanadkan inta foorkooda ay heli karayaan waa haddii ay dadaalaan oo ay dabcan inta ka dhiman xil ciyaareedkan guulo waaweyn ay gaaraan marka waxaanu ognahay sanadkan chelsea ciyaaryahanada ugu muhiimsan markaad eegto qadka dhexe waa ciyaaryahaano ishaysta sida ciyaaryahanka lagu magacaabo gonar galagar sidoo kaleeto inzo fernandes iyo weliba moses kasedo saddexdaas ciyaaryahan waa saddex ciyaaryahanis heesta sidoo kaleeto jackson isaga xil ciyaareedkan lix gool ayuu dhaliyey koo kulan oo horyaalka bermaleyg uu ciyaaray marka sanadkan raxiim isalin iyo col belmary marka waxaa la aaminsan yahay sanadkan haddii waa cuduradoodi ay wataan chelsea in sanadkan ay tooforka ku dhameysan karayso waa eeg dhegeystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmi magaalada muqdisho intaan ayaan kusoo gabagabeynaya nala kulan